tiirka diinta ay ku taagan tahay ee la-aanteed ay dumaysaa waa salaada waana xidhiirka dhabta ah ee qofka iyo rabbigii ka dhexeeya ee ilaahay subxaanahu watacaala iyo addoonkiisa isku xidhaya ee laga rabo mar kasta inuu isaga hor taagnaado oo ilaahay la xaajoodo oo alla la faqo markay arrimuhu ku adkaadaan inuu xagga salaada u cararo kama kaana nabiyuna moxamed salى allahu alيyh wasalam kaana idaa xasabahu amru fasica ilى الsalaa marka arrin ku adkaado kaana yafzac ilى الsalaa xagga salaada ayaa uu ordi jiray waxaan u odhan jiray arixnaa bisalaati ya bilaal bilaalow waxaad noogu raaxaysaa salaada noogu raaxee salaaddu waa raaxada ibni aadamka waa xidhiirka iyo cilaaqada addoonka iyo u dhexeeya ilaahay subxaanah wa tacaala waa meesha keliya ee addoonku uu ku guto ilaahay subxaanah wa tacaala cibaadadiisa ee uu alla ugu bandhigto baayihiisa wata lagu dhaafo dunuubtiisa iyo khataayaadkiisa iyo gafafkiisa lagaga tirtiraa wuxuu rasuulku leeyahy salى اllahu alيyh wasalam xadiis saxiixa oo imaam muslim iyo nasaa-i ibnu xibaan iyo bayhaqi ay soo saarayaan low ana nahra bibaabi axadikum yagtasilu minhu kula ywmi khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay haddii ay dhacayso qof idinkeedi ka mida oo gurigiisa hortiisa uu maro webi webigaa gurigiisa hortiisa mara maalin walba shan jeer uu ka meedhanayo hal yabqaa min daranihi shay wasakhdiisa jidhka miyay wax ku hadhayaan maya bay saxaabadu yidhaahdeen wadalika mithlu salawaati alkhams salaadaha shantiina waa qaabkaasoo kale dunuubta saasaanay u reebayn khadaayaadka saasay u masaxayaan oy u tirtirayaan qofkiina ay saafi uga dhigayaan markaa shay in lagu dadaalo haboon oo wakhti badan lagu bixiyo oo qofku noloshiisa uu ka dhigo qeyb lama taabtaana oo wax kasta hadday dhacayaan aanu marna ka gaabinayn hadduu dhibaataysan yahy hadduu badhaadhaysan yahy haddii dhibaato kala jirto haddii dheef iyo wanaag jiro marnaba inaanu ka gaabinayn wuxuu rasuulku lah salى اllahu alيه wasalam xadiis imaam axmed iyo ibn xibaan inas ay soo saarayaan asalawaat اlmaktuubaat wاljumcaةu ilى اljumca wramadaanu ilى ramadaan mukafiraat lima baynahuma majtunibat اlkabaa'ir wuxuu rasuulkeena kariimki lehy salى اllahu alيه wasalam salaadaha shanta ah salaatu salaad iyo jimce ilaa jimce ramadaan ilaa ramadaan waxaa lagu tirtiraa dunuubtii dhexdooda dhacday haddii dembiyada waaweyn layska daayo dembiyada waaweyn ee kabaa'irta la yidhaah towba khaasa u baahan yihin uma baahna wax kale laakiin dunuubta kale waxaa lagu dhaafaya salaadaha iyo weysadaa lagu dhaafaya waxaa lagu dhaafaya jimcaha ilaa jimcaha tukatay waxaa lagu dhaafaya ramadaanada iyo xiliyada khayrka qaba marka salaadu waa shay aad iyo aad u qaaliya waa shay ilaahay subxaanah watacaala inoo dooray oo uu ka dhigay xidhiidhka keliya id ilaahay subxaanah wa tacaala la leedahay ee tooska ah waana shayga lagu kala saaro gaalo iyo islaam calaamadda u dhaxaysa gaal iyo islaam waa salaad hadduu hagaajiyo calaamaddii islaamku yeeshay hadduu hagaajin waayo calaamad xun buu yeeshay ilaahay subxaanah watacaala wuxuu qur-aanka ku leeyay muniibiina ilayhi wاtaquuh waaqiimu الsalaaةa walaa takunuu min almushrikiin ilaahi subxaanaه wa isagoo ammaanay muminiinta wuxuu leeyahy muniibiina ilay ilaahay bay u laabtaan oo markay dambaabaan ay meel ka dhacaan ay gefkalaan ilahay bay u noqdaan subxaanaه watacaala tacaala wاtaquuhu amar buu ilahay wuxuu ley ilahay ka cabsada salaadana hagaajiya walaa takunuu min almushrikiin gaaladana ha kamid noqonina aayadda laga dhanarsadaa oo culimadii selafku ay kala baxayaan qofka salaada tukan waayaa inuu mushrik yahay oo gaal noqonayo oo aanu diinta islaamka xariitona ku lahayn adilo fara badan oo kitaabka ilaahay iyo sunaha rasuulka sala allahu alيه wasalam iyo ijmaacii saxaabada iyo aasaartoodiiba ayaa waxay ku quntay inuu qofkaasi gaaloobayo oonu diinta islaamka shaqo ku lahayn qaabka loola dhaqmayaana uu yahay qaab iyo cuquubaad fara badan oo aan kuwii muslimiinta ahayn ayaa soo maraya marka shay ka tegitaankiisu gaalnimo yahay wuxuu qofka muslimkii ugu dhegi waayaa ma imanin waa inuu ku dhegaa wakhtigiisa ku bixiyo noloshiisa ay noqoto meel aan cidina u dhowaan karaynin ilahi subxaana wa tacala qur'an kariimka wuxuu ku leeyahy fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatowu الzakaata fakhalluu sabiilahum ama fa ikhwaanukum fi اddiin labada aayadoodba waxay leeyihin gaaladu hadday toobad keenaan oo gaalnimadii ka soo laabtaan salaadana ay hagaajiyaan zakadana ay bixiyaan faraxa ka qaado iska daayo amaan geliye aayadda kalena waxay leedahay fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaaladiin diintaydi kula walaaloobay xuquuq bayd ku leeyihiin walaal baa tihiin marka waxaa halkaa ka muuqata qofka xilliga uu walaal ka yahay waa markuu salaada hagaajiyo waa markuu ilaahay subxaanah watacaala ku xidhmo marka faraha laga qaadaya waa marka inta kale miyaa isaga ayaa mushkiladda iskeliyey gaalnimo ayaa markaa ku hareereysay waxa weeyaan dhibaatadiisu aad ba u fara badanaysa sidaa awgeed ilaahay subxaanah wa tacaala diinteenna xaniifka ah ayaa wuxuu inoogu sharciyeenayaa salawaadka rasuulkuna salى allahu alيه wasalam meel adag adag ayuu ka abaaray waxaa ka sugan sala allahu alayh waalih wasalam inuu yidhi ina bayna arajuli wa bayna اlkufri aw ishirki tarku الsalaa sia kutubta saxixada ku qoran qofka iyo gaalnimada iyo shirkiga waxaa u dhexeeya salaaduu ka tago xayndaabkaasunbaa udhexeeya maalintuu salaada ka tago wuxuu u gudbaya xayndaabkii gaalnimada waxaa laga yaabaa walaalka ama walaasha daawanaysa naftooda lama jeclo gaalnimo iyo diin la-aan marnaba lama jecla laakiin waxaa ah inuu shaydaanku u sheekeynayo in laga yaabo in loogu tilmaamayba salaaddu wax soka inay tahay oo ka tegitaankeeda dembi un ay tahay laakiin aan lagu gaaloobay laakiin ficlan waa shay gaalnimo ah oo diinta lagaga baxayo oo qofkii gaalkee caadiga ahaa uu ka meeqaan hooseynayo kan salaada ka tegey adiladuna waxa weeya waa mid biyo kama dhibcaana oo aan shaki lahayn oo araajix min aqwaali ahli اlcilm bal waa ijmaac iyo go-aan saxaabada ridwan ullahi calayhim dhexdooda ka dhacay wuxuu leeyahy rasuulku salى اllahu aleyh wasalam alcahd اladii baynana wa baynahum الصalaaة faman tarakaha faqad kafar cahdiga iyo heshiiska iyo ballanka noo dhexeeya annaga iyo gaalo ee nalagu kala gartay calaamadda nalagu kala gartaa waa salaad qofkii ka tagaa marka waa kufreeya sidaa markaa haddii labadii aayadoodii hore iyo labadan xadiisba ay ka bareereen oy caddeeyeen oy si cad u muujiyeen gaalnimada qofka salaada ka taga wuxuu qofku u sahashado ama uga wahsado ama uga gaabiyo ama uu dib u dhigo waxa weeyaan waa wax aad u adag kol haddii ilaahay subxaanahu watacaala ku canaantay dad fara badan oo muslimiina ilahay wuxuu ku canaantay inay salaada dib u dhigaan oo waktigeeda intay ka dilaan wakti kale markaa ay tukadaan ilah wuxu uhi faweylun lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxa weyl iyo hoogu sugnaaday ama waadi naareed ama halaagu sugnaaday kuwa intay tukadaan salaadooda wakhtiga dhaafiya ee dib u dhiga ee waktigii wanaagsanaa ee ugu horeeyey ee ugu nashaadka badnaa ilaalin waaye haddii kii wakhtiga dib u dhiga la caayey oo la canaantay oo la ceebeeyey oo ciqaab loogu hanjabay maxaad u malaynka faraha ka qaaday ee fooda dhigi waayey ee ilaahay subxaana watacaala ku xidhmi waayey dhibkiisu aad iyo aad buu uga fogi waxa uu leeyahay cabdillahi bnu shaqiiqin alcuqayli calayhi raxmat ullah saxaabadu ridwaan ullahi calayhim shayga ay ku heshiiska ahaayeen ay gebigoodu isku raacsanaayeen inuu gaalnimo yahay salaada oo laga taga ayay ahayd waxa uu leeyahy kaanuu laa yarawna shay-an min alacmaali tarkuhu kufrun gayra asalaa may ahayn qararka shay kale in lagu gaaloobayo aan salaada ka ahayn markaa shay ay isku raacsanaayeen oo ciddii daniba aanay jirin saxaabada dhexdooda ayuu ha shayguna haddii saa laysugu raaco oo weliba jiilkii wanaagsanaa iyo saxaabadii isku raacaan xuja sharciya ayuu noqonayaa waa daliil la rabo in sidiisa loo ixtiraamo oo loo qaato oo looga dambeeyo dhinac kalena ijmac uu ka noqonaya iyo heshiis waayo sayidina cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu markii ninka abululuat almajuusi ninka majuusiga gaalka caabudkii uu dilay ee salaada subax isagoo masaajidka tukinaya oo ableyd iyo toorida la dhacay ee dhiiggiisii iyo uuskiisu isku darsameen ayaa cabdillahi bn cabaas wuxuu leeyahay salaada ha loo kiciyo haddii cumar ladan yahay salaada ayuu kacaya markaasaa la dhaha salaa salaa amiira almu'miniin amiirkii muminiinta salaada u kac maasuu yidhaha ha allaha idan walaa xada lilislaami liman taraka salaa nacan buu yidhah wuu soo kacaa walla inaanu xidhiir ku lahayn iyo nasiib iyo qeyb aanu u lahayn islaamnimada dhexdeeda qofkii salaad ka tagaa saxaabadu way maqlayaan hadalka hadduu gef yahay uu qalad yahay oo aanu sax ahayn iyagaa baraarujin lah way aamuseen waanay ku raacsanaayeen hadalkaa cumar leeyahay inuu xaqiiqo yahay laa xada lilislaami liman taraka salaa meel laba islaamnimo kama soo galo shaqo iyo shuqul kuma laha hore ayuu uga dhaqaajiyey haddii uu salaada ka tegey marka ilaahay cibaadadan loo cibaadaysanaya arrin sahlan maaha waa arrin aada iyo aada u culus oo qiimaheeda leh oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu cisaynayo korna uu kugu qaadayo sharafna aad ku yeelanaysid waa dhinac kale marka laga eego waa xidhiidh xidhiidhkuna ilaahay kol haddaad la xidhiidhayso rabbigii samaawaadka iyo arlada cid kaa laandheeraysan ma jiro cid kaa qiimo badani ma jirto baahiyaagaad hor dhiganaysa mashaakilkaaga ayaga kuu xalinaya waxalla waxaad ka cabanayso eed ilaahay u sheegaysa haddii aad shan jeer maalintii ugu yaraan ilaahay hor istaagto cid kaa horeysaa ma jirto ee ku bishaarayso laakiin waxaa ugu daran qofka ilaahay albaabadiisa u furay ee ilaahay soo dhaweeyey ee xilli iyo ballamo ilaahay u qabtay uu la kulmayo ase aan la kulmayn laakiin ku dadaalaya ibni aadam inuu la kulmo waxaan la kulmay wasiir hebel waxaan la kulmay ninkii madaxda hebel hebel baanu u ballansanay hebelna lama kala dhex maro markaan doonaa baan u tagaa marka ilaahay xilliguu doono hor istaagaya ka war walihaada baa axadu saxaaba wuxuu lahaa anigu waan aqaanaa xilliga ilahay aan la kulmaayo markaasay dadkii yaabeen oo sideed u garanaysaa ilahay xilligaad la kulmayso yani arrinkayba ahayn maya buushi waxa iga xiga inaan soo weysaysto masallahaygiina aan tago allahu akbar aan idhaahdo marka ilahi waan la kulmaya waayo ilaahay subxaana wa tacaala baa sheegay qofka salaada tukanaya in ilaahay subxaana wa tacaala soo qaabilayo oo markuu akriya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin oo odhanaya addoonkayga waayo amahadiye hadiye alraxmaan الraxiim addoonkayga waayo amaane maliki ywm اddiin majadanii cabdi markuu yihahdo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ayuu odhanayaa tani waa inoo dhex inaad aniga i caabuddo anigana ay gaargaar weydiisataa waa arrin inoo dhexa yaan lagaa waayin aniga una caabud anigana ay gargaar weydiiso marka waxaa bilaabmaya qeybtii addoonka saddexdii hore ilaahay baa lahaa oo isagaa lagu ammaanayay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaxiin waa aayadda u dhexaysa ee ballanka ah addoonka iyo ilahay u udhexaysa inta dambana waa baryadii addoonka ihdina siraat almustaqiim ilahay waxaad nagu hanuunisaa dariiqa toosan dariiqa aad ka dalbanayso imsaad dalbanaysa toddoba iyo toban jeer baad maalin walba qofka muslimka ah ee badqaba uu ilaahay weydiisanaya inuu jidka saxdaa ku hagaajiyo oo toobiyaha ilaahay ku rido siraada mustaqiimkana uu sahlo markaasuu weliba wuxuu sii astaynaya oo calaamadinaya uu qeexaya uu tilmaamaya dariiqa uu rabaa waa kee dariiq walba maahee siraat aladiina ancamta calayhim kuwii aad u nicmaysay jidkoodii baan ilaahu rabaa kii lagu badbaaday ee lagu meel gaadhay ee lagu badrhaadhay kii ambiyadu ay mareen min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaaءi wالsaalixiina waxasuna ulaaئika rafiiqa halkaa ay mareen nebiyada iyo sidiiqiinta kuwa runlowga ah ee rumaynta badan iyo shuhadada iyo saalixiintu cid lala rafiiqana ilahay oo kuwaasa u fiican ina raaci markuu kuwa uu dalbaday ayaa haddana wuxuu iska ilaalinaya duruqda leexatay wuxuu le ilahu hayr اlmaqduubi calayhim kuwaad u cadhootay oo yahuudda ah ilaah iga leexi wala daaliina kuwii leexday ee lumay ee habaabay ama baadiyoobay ee dhumayna ilahu iga leexi buu odhanaya labadaas oo marka salaadu waa taa ilaahay aada wax weydiisanayso eed aad la hor istaagayso ee wada munaajoonaysaan ee wada faqaysaan ee xaaladaada iyo baahiyahaaga iyo dhibaatooyinkaaga aad ilaahay hor dhiganayso marka wax la dayaca maaha waxau lahaa cabdillahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu se imaam almarwasi soo saarayo man taraka salaata faqad kafar qofka salaada ka tagaa waa kufriyey ama waa gaaloobey walihaada waxaa kaloo laga wariya jaabir bn cabdillaah say bn cabdibari numari alqurdubi uu soo saarayo isna wuxuu la yidhaahdaa man lam yusali fa huwa kaafir ka aan kaafir weeye oo waa gaal marka haddii saxaabadii saa isku raacsan yihin oo aayaadkii ay saa inoogu caddeeyeen oo axaadiistii ay e, qeexday waxaa qofka muslimkaa la gudboon haddii hore uu gaabiyey inaan udgidib gaabin hadduu hore uga maaratay uga caajisay yaanu ka caajisay inuu ilahay u toobad celiyo wa tacaala inuu ilaahay xadrhiggiisa dib u qabsado waa xariga aan guuldarraysanayn qofka ku dhega waa xariga uu guulaysanayo qof kasta oo qabsadaa inuu xariga dhaqso ugu dhego ayaamihiisii horena uu ka muraaro dilaaco waktigii cidlada kaga lumayna ilaahay inuu ka dhaafo u weydiisto oo go aan uu gaadho go-aan naftiisa uu ku rido taasa uu ku baraaraya adduunka dushiisa ku barhaarhaya aakhirana waa ku guulaysanaya wanaag mooyaane xumana arki maayo sidaa ogeed walaalayaal shayga ugu horeeya la xisaabinayo maalinta qiyaamana waxa weeyaan waa salaad wuxuu rasuulku leeyihi salى اllahu alيه wasalam awalu ma yuxaasib allahu alcabda calayhi huwa الصalaaة fain salaxat salaxa lahu saa'iru camalih wain fasadat fasada canhu saa'iru camalih aw kama qaala calayhi afdal الصalaati waatami tasliim waxa ugu horeeya ee la xisaabiyaa waa salaad hadday hagaagto camalkii kaleo dhan baa ku hagaagaya qofkaas waa guulaystay haddii guulaystana guul darro dambe iyo gaabis dambe iyo liidasho dambe halkaasuu ku daayey hadday xumaatana hal jaanis baa u furan jaaniskaas waa maxay unduruu hal licabdii min naafila addoonkayga ha eego talo wax sunayaala ma leeyi haddii sunayaal loo helo waa loogu kaabaya waa loo buuxinaya markaasaa dabeetana sidaasay ku meel maraya haddii sunnayaal loo waayana sidaasuu qofkaasi ku aakhiraystay uu ku godgalay waxaa laga yaabaa meel daranaya inuu ka dhaco iyo meel wanaagsanayn marka shayga koowaadee ilaahay uu qiimeynayo ee uu xisaabinayo inaan la dayacin oo aan la dhayarsanin oo aan la yaraysanin ayaa aad iyo aad u wanaagsan marka dhinaca kale walaalayaal laga eego waa calaamadda rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam ummaddiisa uu ku garto si axaadiistu caddaynayso axaadiista saxiixeynka ku jirtaa waa calaamadda uu ku garto rasuulku sala allahu alay w slam ummaddiisa ninkaan kubkiisaba biyo marin ee aan weysaysanin salaadda aan dhowri jirin sidee buu rasuulkiisu u garanaya sababtu waxa weeyaan jawaabtu waxa weeya ma garanayo hadduu ku garan waayana meel daran buu ka dhacaya calaamadda keliya laisku garanaya waa taa rasuulku wuxuu lehy salى اllahu alيه wasalam ina ummatii yudcauna ywma alqiyaama gura muxajaliina min aahaari اlwudu ummadayda maalinta qiyaama waxaa loo yeedhaa iyagoo weji garan wejigoodu cad yahay xubnahooduna uu garan yihin oo cadcad yihin raadkii weysada weeye kol hadday sidaa tahay calaamadda ayaa lagaa waayey sumaddii ummadda weeyaan ummatu maxamed sumaddeedu waa taa haddaad sumaddaas lagaa helo fa yaa ribxag wayaa yaa falaaxag wa yaa najaaxag adaa maqbuuda adiga ayaaba lagu kamanaya haddii lagaa waayana fa yaa weylak wa yaa khasaaratak wa yaa haadi lumuur waxa weeyaan dhibaato fara badan weey sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu alay slm xadiis kale wuxuu lahaa haddii midkiin uu fardo qoobaba cadcad leeyi salaanta iyo wejiguna cad yahay oo fardo wada madow ay ka dhex galaan ma ka soo maraya oo ma ka soo sooci karaa mana kala soo bixi karaa nacam bay yidhaahdeen wuxu uhi wahaakada ummaddaydina waa sidaa mar alla markii la dhexgeliyo ummadaha saasa uga muuqanaya markaa si aad uga dhex muuqato oo ummadda rasuulka sala allahu aleyh wasalam aad u raacdo oo aanad ummadaha baadiyoobay ee cadaabka ku daa'imaya aanad u raacin fayaa akhi yaa ukhtii isku day inaan wakti dambe kaa dayacmin isku day inaad sida ugu dhaksaha badan waktigaaga uga faa'iideyso ilaahay subxaana wa tacaala dib ula heshiiso xubnahaaga weysada ugu dadaasho waayo xiliyada iyo quruxda iyo lebiska wacan waxaa qiyaamaha loo gaarsiiyaa qofka iyo dahabka waxaa loo gaarsiiyaa halkuu weysada gaarsiin jiray waxaa rasuulka ka sugan salى اllahu alيه wasalam tabluqu اlxilyatu min almumin xayثu yablugu اlwudu halka weysadu gaadho ayaa waxa gaadhaya quruxda iyo shuuliyada iyo dahabka iyo lebiska loo xidhayo ayaa halkaa gaadhaya ka aan weysaysan jirin xaquma laha quruxda xaquma laha dhalaalka xaquma laha reyreynta waxa weeyaan isaga ayaa xidhiirkii jaray isaga ayaa halkaa isdhigay xumahana isaga ayaa isu sababay marka kol hadday sidaa tahay qof kastooo muslin ah oo maanta eh, caqligiisu soo jeedo oo jismigiisu caafimaad qabo waxaa la gudboon inuu go-aan rasmiya gaadho naftiisa la fadhiisto la shiro la showro dabeetana go-aan ay wada qaataan siduu xidhiirhka ilaahay u go-aamin lahaa uu adkayn lahaa ee aanu marnaba u goyn lahayn sidaa ogeed walaalayaal haddii qofka muslimka ah camalkiisu xumaado macaasidiisu ay badato sidaana uu naar ku galo ilaahay subxaanah wa tacaala haddii uu tukanayey waa lagu garanayaa waana laga soo saarayaa waayo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu xarimay meelihii sujuudda inaanay naartuba cunin naarta waxaa laga xaaraantinimeeyey toddobada meelooden ka sujuudno inaanay taabanin marka maxaa laga dareemaya xadiidka laga fahmaya kii aan sujuudiba jirin ilaahay subxaana watacaala aan sujuudi jirin in marnaba ay naartu midhnaba aanay ka tegeyn ee ay dhammaynayso oo ay cunayso dabeetana ay ka farxalanayso kuwan kale miyaa xubnihii sujuudda hadday salaanta iyo sanka tahay hadday labada calaacaloo tahay labada jilib iyo faraha hore cagaha toddobada meelood ayay deynaysaa malaa'igta marka loo diro ee la soo saara wixii ahlu iimaana wixii ahlu salaada soo saara waxaa lagu soo saaraya calaamadahaasa lagu soo saaraya markaa walaalkayga sharafta leh iyo walaalkayga sharafta leh haddaad doonaysa in ilaahay subxaana wa tacaala ku caymiyo ku dadaal sujuud ku dadaal weysada ku dadaal salaada marnaba ha kaka gaabsiin sidaa ogeed walaalayaal waxaa kaloo jirta waxaa rasuulkeena ka asaxday sala allahu caleyh wasalam in maalinta qiyaame la yeedhayo cid baa qaylinaysa waxaa la odhanayaa litatabic kullu ummatin maa kaana tacbud ummad walbaaba waxay caabudi jirtay ha raacdo markaasaa mid cadceedda raaca mid dayaxa raaca mid sanamka raaca mid dhagaxaanta iyo dhirta raaca mid xataa timihiisa iyo looda raaca midba wax raacaya waxaa soo hadhaya ummatu maxamed sala allahu aleyh wasalam oo munaafiqiinta ku jiraan markay ummaddani soo hadhaan oo munaafiqiinta ku jiraan ayaa dabeetna ilaahay isu muujinaya mar alle markii ilaahay isu muujiye subxaanahu watacaala ay gartaan inuu ilaahay yahay rabu اlcizati waاljalaal ayay sujuud u daadanayaan markay sujuud u daataan ila way soo sujuudi jireen ilahay bay ku xidhnaayeen xubnahooda alla bartay rukuucdiiyo sujuuddaba sujuud bay u daadanayaan ilahay bay ammaanayaan wax alla wixii munaafiq ahaa ee aan tukan jirin ee taariku salaad ahaa ee dhex taagnaa dhabarkoodu wuxuu noqonayaa طabqan waaxidan alwaax buu noqonayaa loox soo laami maayo markuu soo laabmi waayona way dhex tubnaanaya ummaddii oo daadatay ayay fadeexadoobayaan waa markuu ilaahay leeyey yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastadiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaqum dilla awoodi maayaan waayo xilligii la rabay inay sujuudaan ee xubnahoodu la bartaan waa kuwii ilaahay diiday subxaanah wa tacaala waa kuwii amarkiisa ku dhaga adeegay maalintaasaa markaa jidhkoodu khiyaamaya waxaa kaloo rasuulku sala allahu aleyh wasalam inoo tilmaamaya ee qiimaha uu leeyahay ama qiimaha ay salaadu leeday wuxuu rasuulku leyy sala allahu alay waslm xadiis imaamu tirmidi soo saarayo oo xasan ah ra'su lamri alislaam wa camuuduhu alsalaa wa dirwatu sanaami aljihaad arrinkeenna islaamnimada ayaa ugu horeysa udub dhexaadka hayaana waa salaada kuruska baarkiisuna waa jihaadka sheekh alislam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy wamataa waqaca camuudu lfustaad waqaca jamiicu walam yuntafaca bihi haddii teendhada ama guriga uu dhexaadkii dhaco wixii kaloo dhanna waa soo dhacaya cidna ku intifaaci mayso wax alla wuxuu qabanayo iyo wuxuu tarayaana haba yaraatee ma jirto ee salaada oo la hagaajiyo waata ilaalinaysa qofka dhiiggiisa dhowraysa dhiiggiisa ilaalinaysa naftiisa lagu tacadii maayo maalkiisa la qaadan maayo wuxuu noqonayaa macsuum qof la ilaaliyey oo xurmo leh rasuulkeena kariimka sala allahu alيh waali wasalam ayaa dagaalkii xuneen markii gaalo kale kala food qaaday ee khaniimo fara badan gacanta lagu dhigay ayuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam qeybiyey rag odayaalah oo markaa la rabay islaamnimada in la jeclaysiiyo iyo qaar la doonaya in la soo geliyaba oo aan islaamnimada ku jirin ayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey xoolo aada u fara badan oo geel leh oo ari leh oo lacag leh ayuu si weyn oo laxadle ayuu siiyey si deeqsinimo ka muuqato oo islaamnimada lagu jeclaysiinayo ayuu rasuulku siiyey salى اllahu alيه wasalam deetana nin baa ka dhex kacay isagu isla quman oo isu haysta inuu saxan yahay wuxu uhi ya moxamed icdil fa inaka laa tacdil moxamedow cadaalad samee waxaanaad waddaa cadaalad maahe waxan waa eex weeyaan reeriinimaad u exanaysaa cadaalad iyo sinaan baa laga raba yaa weyla rasuulkii ilaahay markaasuu rasuulku leey wayxag faman yacdil idaa lam acdil war waad hoogtaye haddaan anigu cadaalad samayn waayo yaa samaynaya cadaalad markaasaa khaalid walid radi allahu tacala anhu wuxuu ley ya rasuul allah dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq waxaa kaloo dhaha cumar baanu ahaa markaasuu rasuulku leyy sala allahu alay wasalam lacalahu yusalii inuu tukadaa laga yidhaa inuu tukado ayaa laga yaaba ninkaas inuu tukado oo salaada ilaaliyaa laga yaaba deetana wuxuu yihi khaalid ruba musalin laa khalaaqa lahu min salaati badanaa nin salaada tukada oo aanay salaaddii waxbaba u taraynin wuxuu doono samaynaya rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alيه wasalam aniga layma farin inaan qulubta bini aadanka aan qodo oo aan u dhaadhaco kani waxaan u jeedaa iyo ka dhab maaha iyo sinay tahay inaanan odrhanin baa lay faray marka ninkaa waxaa caymiyey oo dhiiggiisa ilaaliyey tallaabo laga qaadi laana uu kaga badbaaday salaada uu tukanayo bal aimada iyo madaxda xilliga rasuulku salى اllahu alay waslm u leeyay waxba isbedelaya waxaa lagu daayey in la yidhi ha ku bixina waa inay salaada tukanayaan waxaa rasuulkeena ka sugan salى اllahu alيه wasalam inuu yidhi yakunu calaykum umaraa fatacrifuuna watunkiruun faman ankara faqad beri wman kariha faqad salim walakin man radya wataabic qaluu ya rasul wataabac qaluu ya rasuul allah afalaa nuqaatiluhum qaala la ma saluu wuxuu rasuulku lehi salى اllahu alيه wasalam madax baa idin maamuli doonta madaxdaa idin maamushaa barna waydin garan barna waydin garan waaye barh acmaashooda waydin garanoo wax diintii ka mid ay ku dhaqmayaan barna waydin garan waayeyo meelo kaley kala imanayaan iyo waxaanu ilaahay ogolayn dhaqamo hor leh oo aan diintii ku jirin bay la iman doonaan ka ku inkira ee runta u sheegaa kaasi waa beri ilaah wuu beri yeelay waanuu isbixiyey qofkaasi beri buu noqday naftiisina waa furtay amarkii wanaaguu faray xumaana waa u diiday waman kariha faqad salim ka qalbiga ka karaayeystaana isna waa badbaaday oo naftiisa waa ilaaliyay isaguna walaakin man radya taabac ka aan badbaadin ee hoogay halaagay ee meel daran ka dhacaya waa ka intuu raalli ku noqday sidaa ku raacay waxay qasanayaan ay butuluqlaynayaan isna iska dhex butuluqleeya xumaantan alla qasta taabaca wax alla waxay sameeyaan raaca saxaabadu waxay niman aada u dhiirin oo aada u firfircoon waxay afalaa nuqaatilum ya rasuul allah rasuul alla ma la dagaalana riwaayad kale waa le afalaa nunaabiduhum bisayf sayf ma ula baxnaayo nimanka qowda ma ka saarna qaala laa maa salluu maya intay tukanayaan iska daay waxaa markaa ka joojinaya waa salaad salaadu markaa walaalayaal qiimahaasay leedahy waxaa halkaa laga dareemaya qofka haddaanu la imanna inaan la ilaalineyn sidaa awgeed walaalayaal shay la ilaaliyo oo acmaasheena ka mid a marka shahaadateynka laga yimaado salaaddaa ugu horreysa qofka haddii salaadu ka xumaatana wax alla wixii kaloo dhanna waa ka xumaadeen hadday salaadu u hagaagtana wax alla kaloo dhan insha allah waa u hagaagayaan in iyada lagu mitido oo awlaadda la baro carruurta lagu tarbiyeeyo waayo rasulku wuxuu yihi salى اllahu alيyh wasalam muruu awlaadakum bالsalaati lisabc wadribuuhum calayha licashr wafariquu baynahum bilmadaajic carruurta markay toddoba soo gaadhaan salaada ha lagu tarbiyeeyo oo hala tacliimiyo oo hala qabsadeen tobanka hadday gaadhaanna ha lagu karbaasho oo ha lagu ciqaabo hadday sagsaagaan gogoshana ha loo kala durkiyo ee rasuulka salى اllahu alيh waalih wasalam waxaa ka sugan xadiis imaam albani uu leeyahay fiihi shwaya dacf wax ku jiraan min xadiisi cabdillahi bni camr bni caas wuxuu hi dukira yowma cinda الnabiy sal l slam asalaa maalin baa rasuulka lagu soo aqaaday salaada markaasuu yihi man xaafada calayha kanat lahu nuura wa burhaana wa najaata ywma alqiyaama qofka ilaaliya dhowra ee ka soo baxa waxay u noqonaysaa nuur waxaa noqonaysaa oo nuur way ifinaysa adduuniya aakhiraba wejigiisaa nuuraya dhaqankiisaa nuuraya dadnimadiisaa nuuraysa burhaan iyo waxay u noqonaysaa xujo oo way u doodaysaa maalinta qiyaame najaad bay noqonaysaayo cadaabka ayuu kaga badbaadaya maalinta qiyaame saddexdaasa u noqonaysa wman lam yuxaafid calayha lam takun lahu nuura walaa burhaana walaa najaata ywma alqiyaama ka ilaalin waaya dayaca kaa dayaca la sheegaya waa ka waktiga ilaalin waaya maha kii ka tegey kaasina u noqon maysa nuur iyo burhaan iyo xidhiir toona u noqon mayso iyo badbaade eh maalinta qiyaamana wuxuu la jirayaa oo la joogayaa fircoon iyo qaaruun iyo hamaan iyo ubay ibni khalaf culamada islaamku waxay leeyihiin wuxuu saddexdaa ama afartaa ula joogayaa kama maalku ka mashquuliyaa ka maalku ka mashquuliyaa wuxuu la joogayaa qaaruun oo qaaruun baa maashku mashquuliyey ka shaqada iyo wadiifada iyo howlaha ayd mashquulisaana isna wuxuu la joogayaa hamaan ka maamulka iyo madaxnimadu mashquulisaana fircoon buu la joogayaa ka dhaqaalaha iyo dadnimada kale iyo odaynimada iyo suldaannimada iyo oday beeleednimada mashquulisaana isna wuxuu la joogayaa ubay ibnu khalaf bimacnaa gaala lala soo xashrinaya qof gaala la soo xashriyeyna wanaaguma dambeeyo sidaa ogeed walaalayaal waxaynu sardinaynaa khataraha ay leedahay salaadu ayaynu dudubinaynaa waa dariiq gaalnimo ku horseedaya oo qofku ku gaaloobaya waxa uu qofku mutaysanaya cadho ilaahay iyo ciqaabkii nicmooyin fara badan oo ilaahay leeyahay buu waayaya niqam iyo halaag badan baa ku dhacaya waxay tilmaamaysaa ilaahay inaanu qofka dhowrin oo cuqubadiisu ay xumaanayso ayay tilmaamaysaa ilaahay bay ka fogeynaysaa iyo dadkii wan wanaagsanaa ayay kaa fogeynaysaa waxay keenaysaa inaad ilaahay agtiisa maalinta qiyaame aad dulli ku noqoto oo maamuus aad ku yeelan weydo ilaahayna subxaanah wa tacaala aanu ku karaamaynin sidaana kuu eegin ilaahay subxaana wa tacaala aanu kula hadal waxyaalo badanoo dhibay keenaysaa ugu dambeyn waxay qofka ka xarimaysaa oy ka hor istaagaysaa wixii dembigiisa lagu dhaafayey marka walaalayaal salaadu wuxuu ilaahay inoo sheegay inay xumaha iyo faxshaaga ay hor istaagto ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay ilaalisaa oo qofka ka hor istaagtaa xumaantii iyo munkarkii zinadii iyo liidashadii iyo dulinimadii iyo dunuubtii iyo macaasida ayay ka hor istaageysaa waa marka salaada sideeda looga soo baxo wakhtigeeda la tukado arkaanteeda la ilaaliyo shuruudda la ilaaliyo waajibaadkeeda sunanteeda hay-aadkeeda qofku markuu saa u ilaaliyo salaad qiimala ayay noqonaysaa oo meel mar ah oo ilaahay subxaanah watacaala uu ka guddoomaayo hadhowna wax u goynaysa waayo laba qof oo wada tukanaya ayaa salaadoodu ay aada u kala sarraysa bayna asamaai waalardi samadii arlada ayaa u dhaxaysaa waa laba qof oo dhinaca isku haya sidee ugu kala sareysaa waa siday ugu kala feejigan ee ugu kala xil leeyihiin ee u ilaalinayaan ayay u kala tegayaan haddaad markaa ehmaaliso ama aada ilaalin weydo ama khushuuc ku tukan weydo ama waajibaadkeeda sunateeda ilaalin weydo iyaduna xujo badan ku noqon mayso marka xaqa ilaahay waa xaqaynu u baahanay in aada iyo aada loo ilaaliyo oo aan la dhayalsanin oo qofku xilligeeda xilli ka horreeya uu u diyaar garoobo qalbigana uu isusi diyaariyo markuu masaajka tegayana uu isa sii labiso uu iswanaajiyo isqurxiyo waayo ilaahay buu la kulmaya inagu markaynu meelaha tegeyno waynu isqurxinaa aynu dadka qaabilayno wejigiisu qofku eega dharkiisu eega labiskiisa ayuu qiimeeya ilahay markuu hortagayna waxaa laga yaabaa inuu maryo huna ku hortago ya bani aadam khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ilahay baana faraya markaynu masaajidka tegeyno ee ilaahay subxaana wa tacaala qaabilayno inaynu u diyaargarowno oo inagoo kala daadsan oo haydalasa oo kala liita inaynaan ilahay hor istaagin taas waxay keenaysaa inay salaadeenu wax inoo goyso oo ilaahay agtiisa qiimo ku yeelato inaguna aynu ku intifaacno maalintaana aynoo noqoto nuur iyo burhaan iyo najaad oo aynu ku badbaadno qofka intaa helayna wax ka maqany ma jiro hadduu intaa waayana wax allo wuxuu hayaa walle inaanay jirin khasaaraha ugu weyni waa kaa khasaare ka weynina ma jiro waayo qofka adduunye khasaara ama dhaqaalo khasaara maalin buu kasoo kaban laakiin qofka maalinta qiyaamo khasaaray waa khasaarayay kama dambaysta ahaa ee wax dambo guuli aanay ka dembeynin waxaynu ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa in ilaahay salaadeena waafajiyo ta aynu tukanana ilaahay inoo hagaajiyo kuwii hore in tukanina alla inaga aqbalo inta dambana alla ina waafajiyo inta aan tukanina ilaahay subxaana watacaala toobadda waafajiyo salaadana uu fudaydiyo sidaas aynu kusoo gebagabeyeynaa wsala allahu waslama calaa sayidina maxamed subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilata nastakfiruka wanatuubu ilayk